la hoos dhigo qaala alimaam ibnu jarir raximah llah waxa uu yihi fi taariikhihi walaa khilaafa buu yihi bayna ahli lcilmi dadka cilmiga ahlu cilmiga oo culummada weliba akhbaarta u leh cilmiga akhbaartii hore dadkii hore akhbaartoodii iyo ummadihii horey u tegey khilaaf dhexdooda ma yaallo ana alqaa'ima biumuuri bani israa'iil bacda yuushac markii nabiyullahi yuushac uu dhintay waxaynu soo marnay markii nabiyullahi muusa dhintay nabiyullaahi haaruun iyo nabiyullahi muusa markay tiihii ku dhinteen inuu yuushac calayhi salaam oo arrintii gacanta ku qabtay oo tihii ka saaray reer bani israa'iil oo nebi laga dhigay oo ilaahay uu nebi ka dhigay laakiin markuu yuushac dhintay yaa arrintii hogaamiyey oo reer bani israa'iil gacanta ku qabtay waxaa la yidhi calib nin la oran jiray kalib ibnu yafunna ibnu yafunna oo waxa weeye ahaa baa la yidhi axadu asxaabi muusa calayhi salaam raggii saxaabadii muusa ka mid ahaa wuxuuna ahaa ba la yidhi weliba khaasatan waxa uu qabay maryama oo la dhalatay ba la yidhi nabiyullahi muusa iyo haaruun wa huwa axadu rajulayni labadii nin oo ilaahay kitaabka ku sheegay ayuu kamid ahaa ba la yidhi kaalibka oo yidhi maaragtay yakhaafuuna allah maaragtay kuwii yidhi markay la hadlayeen reer bani israail oo waxa weeye qaala rajulaani min aladiina yakaafuuna ancama allahu calayhim idkhuluu calayhim albaaba faida dakaltumuuhu fainakum gaalibuun wacala allahi fatawakkaluu in kuntum muminiin labadii nin marka oo waxa weye reer bani israa'iil markuu nabiyullahi muusa ku yidhi magaalada gala oo jihaadka gala oo baytulmaqdis ayaan ku dagaalanno oo ihahdeen waxa weye annaga ma gelayno ina fiiha qowman jabbaariina rag aad adag baa jooga waan ka cabsanaynaa mana u gelayno oo waxa weeye halkan aan joogayna markay yidhahdeen ayaa laba nin hadleen oo waxay yidhahdeen war ilaahay ka cabsada oo waxa weeye gala magaalada oo meesha laydinka amray ka gala rabbigii subxaana qaadirkaa baa idin caawinaya oo waxa weye idinka ayaa guulaysanaya ilaahay kala saarsada labadaa nin ninkood wuxuu ahaa baa la yidhi kalib ninna wuxuu ahaa baa la yidhi yuushac labadaa nin bay ahaayeen baa la yidhi labada nin oo la hadlay marka yuushacna waaba haddee soo marnay waa nebi oo markii horena wuxuu ahaa ninkii maaragtay khaadimkii la shaqaynayey nabiyullahi muusa oo ka ag dhowaa oo raggiisa ugu dhowaa oo min almuqarabiin ayuu ahaa kaalibna waxaa la leeyahay wuxuu ahaa nin isagana wanaagsan oo reer bani israael raggii ka mid ah oo wanaagsanaa nb nebi muusena calayhi salaatu wassalaam walaashi qabay oo dee qaraabadii iyo waxa weeye reerkii muusa kamid ah oo nebi muuse ay xiid ahaayeen lakin nin caalima oo waxa weye wanaagsan ayuu habali uma qaala uma e, e, e, qaala raximah llah waxa uu yihi ibnu jariir uma min bacdihi markuu yuushac dhintay markuu kalib iyo yuushac ay dhinteen oo kalib markuu hawshii qabtay uu kalibna dhintay kana alqa'imu biumuuri bani israa'iil xasqiyaal ninka ama xisqiyaal ayaa qabtay ba la yihi waxaana la yihahdaa ba la yihi ibnu buziya waxa weeye ibnu buziya ayaa la yihahdaa ba lihi wa huwa aladi daca allaha faaxya aladina kharajuu min diyaarihim wahum ulufun xadara almowt kuwu ilaahay ku sheegay fi suurati albaqara alam tara ila aladina kharajuu min diyaarihim wahum ulufun xadara almowt faqaala lahum allahu muutuu huma axyaahum ina allaha laduu fadlin calى annaasi walaakina aktara annaasi laa yashkuruun fi suurati albaqara nimankaas ilaahay uu yidhi dhinta oo waxa weeye markay geeridii ka carareen oo waxa weye jihaadkii iyo inta ka baqeen ama waxa weye magaaladii inta daacuun baa ku dhacay ba la yidhi markuu daacuunkii ku dhacay ayay carareen oo waxa weye magaaladii ka baqeen oo ka carareen markaasaa ilaahay wuxuu yihi markay ka baxeen magaaladii oo waxa weye ay baxeen iyagoo fara badan oo kumanaan gaaraya ayaa yidhi ilaahay dhinta mawd miyaa ka carrayseen ha hal mar wada dhinta waa reer bani israil markaasay dhinteen kabacdi marka waxaa laleeyahay sida moxamed ibnu isxaaq uu soo guurinayo moxamed ibnu isxaaq waxa weeye waa min a'imati sira weye moxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar baa la yihahdaa waxa weeye waa reer madina oo waxa weeye makaazidii iyo dagaaladii iyo ayuu qori jiray taariikhda ayuu aada iyo aad ugu dheereeyey wahuwa mawla qays ibn eh, makrama ayuu ah ibn mualib ayuu ahaa marka waxa weye mawla ayuu u ahaa marka waa taabici weeye anas ibnu malik iyo ayuu arkay oo waxa weeye eh, aad iyo aad maaragtay uga weriya marka waxa weye waa macruuf weye isagana waxaa ka weriya ibnu jariir iyo oo culamo badan baa ka werisa isagana marka waa min ahli taarikh weye lakin xagga axaadiista waxa weye way daciifiyaan culummadu laakin waxa weeye waa min ahli taarikh oo waxa weye ragga taariikhda qora ayuu kamid ahaa can wahb ibn munab munaya wuxuu ka wariyey munabah in kana ina kaliba ibna yafuna lama qabadahu allahu ilayhi bacda yuusha wahab baa waxa u leeyahay markuu kaalig dhintay oo ilaahay oofsaday isagoo weliba ka dambeeyey yuusha khalafa fi bani israa'iil bani israa'iil waxaa madax u noqday oo hoggaankoodii qabtay xifqiyaal eh, maaragtay ibna buziya ninkaa ayaa qabtay ba layidhi wa huwa ibnu lcajuuz islaan waayeelaa dhashay ba la yidhi wa huwa aladi dacaa lilqowmi aladiina dakarahum allahu fi kitaabihi waa kuwa ilaahay waa ninkii u duceeyey oo ilaahay baryey in lasoo noolaysiiyo qoomkan ilaahay uu yidhi dhinta alam tara ila ladina kharajuu min diyaarihim waxa uu leeyaha markaa ibnu isxaaq faruu min alwabaa'i waxay ka carareen xanuun kusoo degay daacuun bu ahaa baa la yidhi fanazaluu waxay degeen bisaciidin min alardi dhul banaan bay degeen faqaala lahum ullah markay marka kasoo carareen oo halkaa degeen sababtii ku timid waxay ahayd waayo maadaama ay geeri kasoo carareen ayay dhul banaan iska degeen inta magaaladii ka baxeen ilahay baa markaa waxa uu ku yidhi muutuu dhinta famaatuu jamiican kulligood waa dhinteen say u dhamaayeen hal mar bay dhinteen marka waxay soo guurinayaan culummadu waxay leeyihiin kumanaansoo ma ahayn ilaahay waxa uu ku xifdiyey oo lagu wareejiyey waxyaala aan maaragtay subaaca iyo waxoo dhan iyo bahaluhu iyo ayna usoo dhowaanaynin oo waxa weye halkaa ayay markaa muddo badan joogeen famara bihim xisqiyaal calayhi salaam waxaa soo maray ba layihi ninkaa xisqiyaal ayaa soo maray fa waqafa calayhim uu dul istaagay isagoo ka fakeraya markaasaa ilaahay waxayooda waxaa la yihi ma jeceshaa in laguu soo nooleeyo markaasuu yihi ha markaasaa la yihi ilaahay u yeer ba la yihi marka lafahoodii u yeer oo waxaa dhahdaa soo istaaga markaasaa la yidhi haddana waxaad ku dhahdaa hilibkii iyo lafihii maaragtay isugu yar oo waxaa dhahdaa sirkoodii waa inaad lafihii iyo maratay seedihii iyo wixii oo dhan suu yeer ba lihi fanaadaahum wuu u yeeray markaa faqaama alqawmu ajmacuun kulligood hal mar bay istaageen ayaa la laleeyahy marka kalaamkaa kollay waa aqwaashii reer bani israa'iil laakin waxa weeye saasay maaragtay culummadu ugu fasireen waxay yidhahdeen ninkaas ayay arrintu ku dhacday sidoo kale ibnu kathiir fi tafsiiri waxa uu ku keenay waxa uu yidhi dakara gayru waaxidin min asalaf ana haulaai alqowm kanuu ahla beledin beledka waxay ahayn fi zamani bani israail magaalay deganaayeen xilligii reer bani israil nimankaasina reer bani israil bay ahaayeen la yidhi maaragtay muutu hal mar waxa weye wada dhintay waxaa ku dhacay buu yidhi marka xanuun oo waxa weye dhibaataa ku dhacday markaasay fakharajuu firaaran min almowt iyagoo mowtkii ka cararaya ayay baxeen haaribiina ila albariya baa biyaha u baxeen marka meel bay degeen waadiya oo waxa weeye ay ka buuxsameen oo aad bay u badnaayeen meel gudan oo waadiyay wada degeen mar alla markay halkii degeen ayaa markaas rabbigii subxaana qaadirka ahaa waxa weeye wuxuu usoo diray malakayni axaduhumaa min asfali lwaadi waalaakharu min aclaa midna kor buu ka istaagay midna hoos waadigii markaasaa lagu qayliyey markaasay hal mar wada dhinteen say u dhamaayeen mawtatan waaxida hal qof suu dhinto oo kale ayay hal mar wada dhinteen halkaasay marka muddo joogeen ba la yidhi oo rabbigii subxaana qaadirkaa ku xifdiyey goor dambe ayaa waxaa soo maray ba yihi xisqiyaal markaa fasa'ala allah an yuxyiyahum ilaahay wuxuu weydiistay inuu soo nooleeyo markaasaa ilaahay usoo nooleeyey oo iyadoo weliba ay tafsiilinayaan culummadu oy leeyihiin hab mar habkii lagu nooleeyey oo waxa weye mar walba waxaa la odhanayey lafaha u yeer jirka u yeer seedihii u yeer kulli markaasay waxa weeye markii dambe ruuxdiina u yeero waxa dhahdaa ruux walba ha ku noqoto nafteedii ay eh, maaragtay jirkeedii markaasay hal mar wada istaageen oo noolaadeen marka cibro iyo waxa ku jirtay arrin aad iyo aad mucjiso wey ninkaasaa mucjiso looga dhigay inay waxa weye marka mucjisay u ahay ina allaha laduu fadlin cala annaas rabbigii subxaana qaadirkaana waxa weeye hadda fadligiisu waa badan yahay laakiin in badan oo dadka ka mid a waxa weye ku shukriimayaan oo ma garanayaan sidoo kale waxa uu yihi imaam sudi waxaa laga warinaya wuxuu yihi can abi malik buu ka warinaya wa can abi salix can ibni cabas can murana waxa uu ka warinaya cabni mascuud cabdullahi ibni mascuud iyo saxaabo kaloo badan waxay yidhahdeen alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum ulufun xadara almowt faqaala lahum allahu muutuu tuma axyaahum qaaluu waxay yidhahdeen kaanat qaryatun yuqaalu lahaa dawardan dawardan ayaa la oran jiray ba la yidhi oo waxa weeye waxay ahayd tuulooyinkii iyo magaalooyinkii ay deganaayeen reer bani israa'iil waqaca daacuunu daacuun baa ku dhacay qaar baa markaa in badan baa ka baxday magaaladii oo baadiyaha u baxday intii magaaladii ku hartay ayaa halaagsantay oo daacuunkii dhameeyey in badan qoladii marka markay soo noqdeen oo daacuunkii uu baaba-ay oo magaaladii kusoo noqdeen ayaa intii hartay waxay yidhaahdeen nimankaanaa naga fiicnaa waayo haddii nimankaas aynu raaci lahayn dee ma aynu dhimaneen oo waxa weye geerida waa ka badbaadi lahayn haddii xilli dambe uu daacuun yimaado waa baxayna annagana daacuunkii baa markaa dana yimid iyagoo waxay bixeen baa la yidhi halaahuuna alfan dhowr iyo soddon bidcatun wa halaahuuna alfan iyagoo dhowr iyo soddon kuna ah ayay bixeen meel bay degeen markaa waadiya oo aad u ballaaran ayay degeen melagii baa markaa ku dhawaaqay ilaahay usoo diray markaasaa hal mar ay wada dhinteen kabacdina ilaahay waxa uu markaas goor dambe soo maray oo waxa weye intuu dul istaagay aada uga fakeray markaasa ilaahay u waxyooda waxaa la yidhi ma rabtaa in lasoo nooleeyo oo waxa weeye waa nabiyullaahi xisqiyaal ayay saasay leeyihiin cabdullahi ibnu cabaas iyo cabdullahi ibn cabdullahi ibnu eh, cabaas eh, iyo cabdullahi ibn mascuud iyana saasaa laga warinay haddaba marka arrintaasi waa arrin mucjiso ah rabbigii subxaana qaadirkaana uu waxa weeye awood uleeyahay oo waxa weeye maaragtay uu soo nooleeya dadka laakin way caddahay inuu soo nooleeyey leanna ilahay waxau yihi uma axyaahum laakin xifqiyaal iyo taariikhdiisan inay waxa weye habkaa ku dhacday oo saas waxa weye arrintu ay tahay kollay waxa weye waa aqwaashii reer bani israael looma hayo xadiis saxiixa oo arrintaa ka sheekaynay way sidoo kale mujaahid waxaa laga warinaya inuu yihi anahum qaaluu xiina uxyu markii la nooleeyey subxaanaka allahuma wabixamdika laa ilaha ilaa anta waxa weye alihii subxaana qaadirka ahaa ayay caq tawxiidkiisii sugeen oo dad muslimiina ayay ahaayeen ba leyi oo waxa weeye saasay markaas kusoo ilaahay kusoo nooleeyey waxa uu leeyahay marka mujaahid way noqdeen iyo dadkoodii bay ku noqdeen iyagoo waxa weye ay geeridii ka muuqato oo la wada garanayo oo waxa weeye dadkii muddo badan waxa weye maqnaa hebel iyo hebel ah la garanayo oo waxa weye markaas kabacdi markaa ayaa qof walba caadigiisi u dhintay muddo kadambe kabacdi wa ama cadaduhum intee bay la ekaayeen waa laisku khilaafay dadkaas ilaahay uu yihi dhinta cadadkoodu meeqay ahayen horta ilaahay ulufun buu ku magacaabay kumanaan waxaa la yidhi arbacata alaaf bay ahaayeen qaar waxay yidhaahdeen sideed kun bay ahaayeen qaar afar kun bay ahaayeen qaar waxay idhahan arbaciina alfan sida cabdullahi ibnu cabasi qaar waxay dhahan sagaal kun bay ahaayeen walcilmu cinda allah ilah baa garanaya intay ahaayeen wa qaala sheekh naasir isacdi raximah llah markuu fasirayo waxa uu yihi tafsiru kalaam ilmanaan waxa uu yihi nebiga ayaa qisadan looga sheekeeyey alam tasmac bi hadihi alqisa alcajiiba oo waxa weeye qisada cajiibka reer bani israa'iil ka dhacday miyaadan maqal oo waxa weeye markay ka carareen waxa weeye geeridii xanuunkii oo waxa weye ay carareenoo mowt iyagoo ka cararaya marka allihii subxaana qaadirka hal mar uu dilay cararkoodii marka waxba ma tarin cararkii ay geeridii ka cararayeen wax uu taray ma jirto waayo sababtu waxa weeye geeri bay ka cararayeen markay magaaladii ka baxeenna waxa weye geeridii baaba u timid marka geerida alihii subxaana qaadirka ah uu qofka ku qoro meela loogama fakan karo haddaba marka fadliga ilaahay iyo ixsaankiisa iyo wanaaggiisa ayaa arrintaa marka kutusaya rabbigii subxaana qaadirka intuu kulligood laayay ayuu haddana soo nooleeyey oo waxa weye awood cibro weyn weeye oo lagu cibro qaato wuxuu yidhi marka wa fii hadihi alqisa cibratun biannahu calaa kuli shayin qadiir allihii subxaana qaadirka inuu wax walba awoodo ayay qisadaani kutusaysaa oo awood u leeyahay wax walba ciduu doono dili karo ciduu doono soo noolayn karo ayay arrintaani tusaysaa wadalika aayatun maxsuusa buu yidhi waa aayad macnaha loo jeedo oo la taaban karo fa ina hadihi alqisa macruufatun manquulatan naqlan mutawaatiran cinda bani israa'iil reer bani israa'iil qisadaani waa qiso macruufa bay yidhahdeen oo waxa weeye kulli waxa weeye taariikhdooda ku wada qoran oo ay leeyihin arrintaa waa arrin dhacday reer bani israa'iil ku dhacday rabbigii subxaana qaadirkaa intuu yidhi dhinta inuu soo nooleeyey waa arrin dhacday wey wuxuu yidhi marka waa suurtagal buu yidhi inay qoladaani ay magaalada markay ka baxeen khawfan min alacdaa iyagoo cadow ka cararaya waana suurtagal inay waxa oo baqdin ay la carareen oo yidhahdeen yaa laydalayna carara waana suurtagal inay xanuun ka carareen oo waxa weeye labadaba waa wax suurtagal ah oo waxa weeye maaragtay calaa kulli xaal geeri unbay ka carareen rabbi baa garanaya laakiin noocay ay ahayd laakiin saa aqwaasha mufasiriintu waxay leyihin daacuun iyo xanuun baa ku dhacay sidoo kale waxa uu yihi abubakr aljazairi waxa uu yihi kitaabkiisa aysar tafaasir markuu ka hadlayo wuxuu yihi allihii subxaana qaadirka ahaa nebiga arrintan ayuu u waxyooday oo u sheegay dadkaas iyagoo fara badan geerida ka cararay magaaladaana waxaa la yidhi waa magaalo magaalooyinkii reer bani israa'iil ka mid a oo daacuun bay ka carareen ayuu maaragtay rajaxay maaragtay abubakr aljazaa'iri inay daacuun ka carareen iyagoo geeridii ka carareen rabbigii subxaana qaadirka ah marka ayaa laayay marka hal mar waxaa la yidhi wada dhinta kabacdina waa lasoo nooleeyey dacwadii uu ilaahay baryey nabiyuhum nabigoodii xisqiyaal calayhi salaam marka waxa weeye kulli mufasiriintu waxay sugayaan inuu maaragtay xisqiyaal nebi ahaa xilligaa joogay uuna isagu baryey allihii subxaana qaadirkaa ah, markaa loo soo nooleeyey ayay maaragtay wada sugayaan sidoo kale cabdullahi ibn cabaas radi allahu canhuma waxa uu yihi ana cumar ibna khadaab radia allahu canhuma kharaja ila sham cumar ibna khadaab waa markii wuxuu ka hadlayaa maaragtay daacuunkii marka daacuunka hadday dadkaa lagu canaantay oo la yidhi daacuun bay ka carareen daacuunkii ma laga carari karaa haddii daacuun dhaco oo waxa weye ma laga cararaya waxaa sugnaaday xadiidkii cumar ibna khaaab waxa weye qisadii dheerayd oo cumar ibna khadaab ku dhacday radia allahu canhu shaam buu u baxay markuu amiirulmu'miniin ahaa markuu sham u baxay marka oo jidka sii socdo ayaa wuxuu gaaray abu cubayda iyo oo waxa weeye abu cubayda ibnu jaraax oo waxa weeye ciidamadii iyo halkaas maaragtay jihaadkii wada fa akhbaruuhu waxay u sheegeen ana alwabaa'a qad waqaca bisham waxa weeye xanuunka daacuunka la yihaahdo ayaa sham ku dhacay bay dheheen fa qaala waxa uu yidhi ibnu cabaas cumar baa wuxuu igu yidhi udcu li almuhaajiriin igu yeer nimankii muhaajiriinta ahaa oo hore wixii jooga iisoo kulmi wuu u yeeray kulli markuu isuu yeeray ayuu la tashaday wuxuu war maxaan samaynaa waxa wey meesha daacuun baa ka dhacay ba la yidhi ma gallaa mise waa ka noqonaa waa iskhilaafeen marka qaar waxay yidhahdeen ha gelin oo waxa weye ka noqo waayo lama gala meeshii daacuun uu ku dhaco qaarna waxay yidhahdeen gal oo waxa weeye waxbaa ka baqina gal oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa wuxuu qoray ayaan la kulmaynaaye gal markay iskhilaafeen bu wuxuu yidhi iga iga taga marka idaayi orda cumar haddana wuxuu ku yidhi cabdullahi ibn cabbaas igu yeer ansaarti nimankii ansaaraha igu yeer oo reer madiina wixii ka jooga waan ugu yeeray buu yidhi wuu la tashaday way iskhilaafeen oo qaarna waxay yidhahdeen aan gallo rabbigii subxaana qaadirka wuxuu noo qoray baan mudanaynaa qaarna waxay yidhahdeen ha gelin oo waxa weye aan ka noqon idaayuu yihi ninkana waa iskhilaafteen iga taga kabacdi wuxuu yihi cumar cabdullahi bn cabas wuxuu ku yihi waxaad igu yeertaa odayaashii quraysh oo waxa weeye muslimay maaragtay maalintii fatx maka oo odayaashii waaweynaa abu sufyaan iyo raggii waaweynaa igu yeer raggaa iisoo kulmi waa shuuraa la samaynaya waa la tashanayaa ila arrinta xadiid looma hayo lagu dhaqmo marka shuuruu samaynaya cabdullahi cabd maaratay cumar ibn khadaab wula tashanaya ula tashada odayaashii isma khilaafina kulligood waxay yidhaahdeen ka noqo waayo odayaal waxay waa weyn oo tajribada iyo waxa weye weligood safri jiray oo garanaya meelaha daacuunku ka dhaco iyo dhibaatadiisa lama gala bay yidhahdeen meesha daacuun ka noco ee ka noqo oo waxa weeye saxaabada iyo waxa weeye baqiyadii waxaa kula socota asxaabtii nebige celi oo ka celi daacuunku meesha uu ka dhacay cumar ibn khadaab markaa laba qolo markay iskhilaabtay qolona israacday waxaa loo batay marka hala noqdo qoladii badatay marka iyo markuu arkay isagiina ijtihaaday ayuu wuxuu is yidhi ka noqo meeshaan marka markuu markaa cumar waa dhawaaqo wuxuu yidhi inii musbixun calaa dahrin fa asbixu calayhi ay macnaha anigu rakuubkayga waan raranayaa waana noqonayaa ee waxa weeye qof walba u diyaar garow oo waxa weeye aan noqon abu cubayda ibnu jaraax ayaa istaagay wuxuu yidhi afiraaran min qadar illah ma waxaad ka cararaysaa qadarta rabbi fa qaala cumar wuxuu yidhi low kayruka qaala ha ya abaa cubayda haddii cid kale odhan lahayd qowlkaa laba qowlba way ixtimaalaa sidaa culimadu yidhaahdeen ay macnaha hadday cid kale odhan lahayd waan edbin laha oo waxa weeye maaragtay ciqaab baan siin laha cumar bin khadaab nin kurulbu ahaa oo waxa weye hadal laguma soo celin jirin haddii uu maaragtay ku taagan yahay arrin xaqa qaar kalena waxay idhahdeen maya waxaa laga wadaa haddii adiga aadan ahayn macnaha cid kale hadday ahaan lahayd macnaha adiga kuuma filayo maadaama cilmigaaga iyo sharaftaada iyo waxa weeye aad ahayd ragga saxaabada aan filayay inay ugu cilmi badan yihiinoo maaragtay aad iyo aad arrimaha tajribo u leh cid kaleo aan waxba kala garanayn hadday hadalka oran lahayd waan uga jawaabi lahaa wuxuu yidhi marka tusaalu keenay cumar ibn khadaab wuxuu yihi abu cubaydullah adlo wuxuu yihi ka waran buu yihi marka waxay yidhahdeen saxaabadu cumar wuu nebcaa inuu maaragtay khilaafo abaa cubayda oo waxa weye dee ninkaa jihaadkii wada oo ciidamadii iyo kulli wada buu ahaa wuxuu yihi ka waran buu yihi markaasu wuxuu yidhi nasiru min qadar illah ilaa qadari illah waxaan ka cararaynaa qadarta rabbi waxaana u cararaynaa qadarta rabbi ee ilahay baan kala saaranaynaa waana waana ijtihaadaynaa asbaabtii aan la imaanaynaa weyi wuxuu yidhi ara'ayta ka waran buu yidhi law kaanat laka ibilun haddaad geel leedahay oo aad waadi timaadid waadiga dhinacna uu barwaaqo yahay dhinacna uu yahay abaar kee baad daajin lahayd haddii aad daajisid buu yidhi dhinaca dooga iyo barwaaqada sow qadartan rabbi kuma aad daajin haddaad daajisid dhinaca abaartaana sow qadar rabbi ma aha marka wuxuu tusay haddaan cararno oo ka tagna meeshaan ka noqonno iyo haddaan gallaba kulli inay qadar rabbi tahay markii arrintii marka saa dhacday wuu qanacay marka abu cubayda ayaa waxaa yimid cabdullahi ibn cabaas wuxuu yidhi fa jaa'a cabdiraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaan ibn cawf saxaabiga jaliilka baa yimid oo waxa weeye ku maqnaa arrimihiisa markii la shirayay awl ciidanku la socday laakiin markaan hadba loo yeeryeerayo cumar uu la tashanayo uu maqnaa oo maaragtay malaha banaanka iyo meelo iyo hawluu ku maqnaa arrintii baa loo sheegay marka markaasuu yihi ina cindii min hada cilman idinku waa dadaaleyseen laakiin aniga cilmi baan bahayaa samictu rasuul allahi sala allahu alay slm rasuulka ilah baan ka maqlay oo oranaya idaa samictum bihi biardin haddii aad maqashaan daacuunkii oo magaalo ka dhacay dhul ka dhacay falaa taqdumuu calayhi ha gelinina wa idaa waqaca biardin wa antum fiihi falaa takrijuu firaaran minhu ha ka bixinina idinka oo ka cararaya maaragtay daacuunkii cumar markuu maqlay faxamid allaha cumar ilaahay buu mahadiyey markaasuu yidhi aan noqono marka waayo wuxuu waafaqay ijtihaadkiisii iyo waxa weye qowlkii nebiga ayaa iswaafaqay ilaahay buu markaa mahadiyey uu yihi alxamdulilah lilah ilaahay baa mahad iskale xadiidkaa waxaa werinaya imaamu albukhaari oo waxa weye kitaab dibi daacuun ayuu ku werinaya iyo imaamu muslim iyo keyrkiiba way werinayaan waana xadiis saxiixa abu daawud iyo waana waa werinayaan waa xadiis saxiixa qaala imaamu nawowi raximah llah waxa uu yihi wuxuu sharaxaya marka xadiidka wuxuu yidhi markay gaareen meesha qaryo udhaxaysay oo waxa weeye sham iyo xijaaj udhexaysay ayay arrintaasi ku timid oo cumar ibn khadaab loo sheegay wuxuuna gaaray oo meeshaa joogay ahlul ajnaad ay macnaha umaraau jeish jeishkii iyo ciidamadii raggii madaxda ka ahaa waayo waxay yidhaahdeen xilligaa meeshaas mudun sham ayaa la oran jiray bay dheheen mudun e, sham alkhams ayaa la oran jiray waxayna aayadda le falastiin iyo urdun iyo dimishka iyo xims iyo waxa weeye e, qansi e, qansiriin shantaas magaalo ayaa halkaa ciidamadu oo abaa cubayd iyo raggaas ay ka ahaayeen madax oo waxa weeye jihaad iyo hawshu ka socotay ayuu yihi wa qaala qaadi waxa u yihi wuxuu yihi marka ibn kahiir qowluhu udcu lii ila almuhaajiriina maaragtay uma alansaar uma maaragtay nimankii quraysha tartiibka uu sameeyey waxa weeye qaala qaadi ciyaad wuxuu leeyahay wuxuu ugu hormariyey dee raggii ugu horreeyey oo waxa weeye maaragtay eh, horay u islaamay marka muhaajiriinta waxaa laga wadaa buu yihi alawal raggii labada qible u tukaday macnaha raggii madiine markii hore nebiga la joogay oo intaan baytulmaqdis loo tukan jiray raggii muhaajiriinta ku yimid intaan maka loo wareejin macnaha aduu calaa kulli xaal waxa weeye waa raggii muhaajiriinta oo hore ama muhaajaratu fatxu maka waxaa laga wadaa raggii ku islaamay ba la yihi fatxu maka oo maalintii fatxu maka islaamay ayaa laga wadaa wa wuxuu kaloo yidhi ibnu kahiir raximahullah wa kaana rujuucu cumar radia allahu canhu markii sababta uu arkay inay u bateen dadkii in la noqdo oo waxa weye isagana ijtihaadkiisii u waafaqay ayuu markaas go'aansaday in la noqdo oo waxa weeye maadaama odayaashaani tajribe ay lahaayeen oo aad iyo aad tajribe u lahaayeen ayuu wuxuu go'aansaday marka qowlkoodii in la qaato oo waxa weye la noqdo laakin qaar baa waxay yidhahdeen may wuxuu yidhi ibnu kathir sababtuu cumar u noqdayna waxa weeye altawakulu wtasliimu lilqada ilaahay buu tala saarsaday iyo alixtiyaab wa mujaanabati asbaabi ilqaa'i bilyadi bitaluka sababtiina waa la yimid ilahayna waa tala saarsaday altawakulu cala allah biakdi alasbaab isagoo asbaabtii la imaanaya ilaahayna tala saaranaya ayuu waxa weye arrintaas ku kacay oo waxa weye uu noqday weye laakiin qaar baa waxay yidhahdeen wuxuu noqday kabacdi markii cumar ibn khadaab xadiidkii loo sheegay laakin waxa weye qowlkaas qowl maaragtay eh, laga raajixsan yahay wey qaar baa marka waxay ku fasireen oo waxay yidhahdeen inii musbixun calaa dahrin fa asbixuu ay macnaheedu waxa weye anigu waaba soconaya oo meeshaan gelaya ma noqonayo laakin qowlka raajixa waxa weeye madinan ku noqonaya oo ma gelaya sham maadaama uu ka dhacay maaragtay wabaa oo waxa weye uu ka dhacay daacunkii calaa kuli xaal mar alla markii cumar la tashaday saxaabadii oo waxa weye qayb qayb uula tashaday kabacdi uu arkay qowlkii maaragtay raajixa inuu yahay in laga noqdo ayuu markaas go-aansaday inuu noqdo isagoon marka weli noqon oo aan dhaqaaqin oo waxa weeye diyaara ah, laakiin doonaya inuu noqdo ayaa haddana xadiidkii cabdullahi ibn eh, maarata cabdiraxmaan ibni coof u sheegay kabacdi markaas ayuu ilaahay ku maadiyey ijtihaadkiisii markuu xadiidkii waafaqay wy waxay kaloo yihi ibnu kahiir raximah llah wuxuu yihi eh, wuxuu yihi eh, imaam nawowi raximah llah qowluhu law qaala law gayruka qaalahaa abaa cubeyd laba qowl bay ku fasireen ay macnaha maxduuf baa ku jira macnaha taqdiiruhu waxa weeye laba arrimood qaar waxay yidhahdeen law qaalahu kayruka laadabtahu liictiraadihi calaya fi mas'alatin ijtihaadiya waxa weeye edabti ayaan bari lahaa waan edbin lahaa maadaama uu igaga hor yimid masale ijtihaadiya oo waxa weye aan ku ijtihaaday oo aan nas lahayn qaarna waxay idhan maya waxaa laga wadaa lama yaabeen law qaalaka ka lam atacajab minhu cid kale hadday odhan lahayd lama yaabeen laakiin adiga waan kula yaabanayo maadaama aad ahayd raggii saxaabada waaweynaa oo waxa weeye cilmiga lahaa oo waxa weeye noocaah calaa kulli xaal noocay doontaba ha noqotee waxay u badan yihiin mufasiriinta culamada shura shuraaxu lxadiid inuu yahay macnuhu adiga lam atacajab minhu ay macnaha adiga waan kula yaabanayo lakin cid kale lama yaabeen oo qof maanta dadkii dambe oo gadaal ka soo islaamay ama cilmiga yaraa hadday yihiin lama yaabeen qowlkaas ayay culummadu ku fasireen intooda badan fawaa'id baa marka laga qaadanayaa qisadan waxaa ku jirta cibro iyo daliil calaa annahu laa yugni laa yugni xadarun min min qadar macnaha inaynan si kastood u dadaashid qadarta rabbi ma teegi kartid marka dadaalkaaga adigu aada la imaanaysid ood si walba u dadaalaysid qadarta kuma dhaafin karo oo waxa weye wixii ilaahay kuu qadaray waa kugu dhacayaan laakin dadaalka waa loo baahan yahay oo haddii aad dadaashid dadaalkii ilahayna inaad tala saarasid baa la rabaa waayo nimankaas dhintay oo waxa weye reer bani israa'iil oo maaragtay xisqiyaal uu beriyey oo loo soo nooleeyey waxay ka carareen geeri bay ka carareen oo waxay yidhahdeen yiidan dhimanin iyagoo doonaya markaa inay sii noolaadaan kabacdina ilaahay waa laayey oo waxaa la yidhi hal mar wada dhinta kabacdina cibro iyo waxa weeye si loogu cibro qaato oo ay ugu noqoto inta dambe tusaale ayaa ilaahay soo nooleeyey maadaama marka ilaahay soo nooleeyey wuxuu awoodaa cid walba oo dhimatay inuu soo nooleeyo waa caqiidatu lbaxthi bacthi weeye bacda almowt in lasoo noolaanayo bacda almowt ayay qisadaani daliil u tahay waxay kaloo daliil u tahay qisadaani haddii magaalo dhibaata ka dhacdo oo weliba daacuun iyo waxyaalaha noocaasa ka dhacaan inaan laga bixin oo la joogo oo ilaahay la tala saarsado ayay u tahay daliil oo aan ka qaadanayna waxaan kaloo ka faa'iideynaa eh, qofka allihii subxaana qaadirkaa ah markuu wax ku celinayo ama khawf ama dhibaato ama marad kulli inay tahay imtixaanan min allah oo waxa weeye la eegayo bal sabarkiisa iyo waxa weye maaragtay la fiirinayo ama marka wanaagga iyo xoolaha iyo barwaaqada iyo caafimaadka la siinayo inay tahay imtixaanan lahu inuu shukri naqo oo allihii subxaana qaadirkaa ah ku shukriyo mise waxa weye wuu ku kufriyaya ayaa la kala eegaya haddaba marka waxa weeye kulli waa imtixaan min allah qofkii marka imtixaankaa ku guulaysta oo allihii subxaana qaadirkaa ah waafajiyo ayaa guulaystay oo wanaag oo dhan helay ama waxa weeye qofkii markaas imtixaankii ku dhaca oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka wixii uu maaragtay faray maaragtay wanaaggii uu siiyey ka shukru naqi waaye ama maaragtay eh, imtixaankii la mariyey u safri waaye dee markaa waxay noqonaysaa inuu qofkaasi imtixaankii ku guulaysan waaye calaa kulli xaal culummadu waxay leeyihiin qisadaa markaa ninkaa la yidhahdo xisqiyaal wuxuu ahaa nebiyadii reer bani israa'iil oo ka dembeeyey nabiyullahi yuusa calayhi salaam kasii dambeeyey oo waxa weye maaragtay arrintoodii qabtay ayuu ahaabay dheheen lama hayo marka magiciisa qur-aankana kuma soo aroorin sunnaha nebigana laguma hayo laakiin taariikhda ahlu taariikha ayaa sugay waxayna yidhaahdeen qisadaasi macruuf bay ku ahayd cinda bani israa'iil inuu ninkaasi ilaahay u beriyey dadkaa dhintay rabbigii subxaana qaadirkaana markaa soo nooleeyey walcilmu cinda allah ilaah baa garanaya marka intaa ayaan ku joojinaynaa oo waxa wey qisadiisa ku eg tahay xilliguu dhintay iyo waxa weeye magaciisa kalena lama hayo intaa un baa loo hayaa وsubحaanaka اllahma bxamdika ashhadu an la ilaha illa ant astafiruka وatubu ilayk والxamdu lilahi rab اlcaalamiin